رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar waxay noogu soo dambaysay geeridii nebiga annagoo marayna nebigana cahdi iyo wasiyo uu ummadiisa maalintaa wuxuu yuhuud iyo nasaariya mushrikiinta in laga bixiyo jasiirat alcarab wafdiyaalkana in wax la siiyo wixii nebiga uu siin jiray oo kale arrinta salaadana aad buu u adkeeyey iyo waxay dadku gacmahoodu hanteen waxaan idinkaga tegay buu dhahay laba arrin inteed ku dheggan tihiinna aadan dhimaynin waa kitaabka alle iyo sunnada taasaan markaa maraynay istikhlaafu abi bakar abi khaliif noqoshadiisii radia allaahu canhu cala asalaati salaada uu nebigu bedel kaga noqday maalmihii xanuun ku jiray rasuulku salaadaha waxa uu u dhiibay ninka lagu magacaabo abubakar asagaana markaa dadka dujinayay wa kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam maca shiddati maradihi oo adag ayadoo ay jirto yusallii binnaasi mid dadka dujiya isagoo xanuunka haaya ayuu dadku dujinayay falamaa markii kaana ay ahaatay daalika alyowmu maalintaa ayada ah waa yowmu alkhamiis maalinta miisaad oo waxaana ay soo dhowaatay waqtu salaati alcishaa'i wakhtigii salaada cishe iqtasala nebigu wuu qubaystay sala allahu calayhi wasalam fii mikhdabin buu ku qubaystay baaf liyatakhafafa suu u khafiifoodo suu u fududaado oo xanuunka iyo waxyaabaha haya uu uga khafiifo uma intaa ka bacdi dahaba wuxuu doonay nebiga liyaquuma inuu istaago dahaba wuxuu u baxay inuu markaa kaco fa uqniya calayhi wa la daboolay waa dhintay macnaha waa la meer daboolayo wuu suuxay uma intaa kadibna afaaqa waa soo miiraabayoo miirkiibaa u soo noqday faqtasala haaniyan mar labaad ayuu qubaystay uma intaa kadib dahaba wuxuu doonay ee uu aaday liyaquuma inuu kaco uu istaago fa ucmiya calayhi haddana dushiisa waa la daboolay waa la miir daboolay uma haddana afaaqa wuu soo miirsaday fakhtasala waa qubaystay haalian mar saddexaad falamaa markii dahaba uu baxay ama uu doonay liyaquuma inuu istaagana uqmiya calayhi waa la miir daboolay haddana waa saddex yar saddex daboolay fa arsala wuxuu u adeeg diray ilaa abi bakr an yusalliya binnaasi inuu dadka dujiyo abubakar inuu dadka markaa dujiyo ayuu adeeg u diray fasallaa wuu dujiyey abubakar tilka alayaam maalmaha ayada ah wa jumlati salawaati salaadaha wadajirkoodii iyo isku dardarkoodii allatii taasoo sallaaha abubakar uu dujiyey binnaasi dadka sabca casharata salaatan toddoba-iyo toban salaadood ayuu dadka dujiyey abubakar radia allaahu canhu sabca casharata salaad toddoba-iyo toban salaad ayay ahaayeen guud ahaan marka laysku dardaro intii salaadood ee abuubakar markaa dadka uu dujiyey wa yowma asabti maalin sabti aw axad ama axad ah wajada wuxuu helay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam fii nafsihi nafsadiisa wuxuu ka helay khifatan fudayd khafiif ayuu markaa rasuulku dareemay xanuunkii ayaa ka fududaaday fakharaja wuu soo baxay bayna rajulayni laba nin dhexdooda asagoo ku sugan lisalaati duhr salaadii duhureed laba nin asagoo ay garbaynayaan oo ay garbaha ka hayaan asagana uu dhexda ku jiro yuu salaadii subax salaadii duhur u soo baxay nebiga wa abuu bakar abuu bakarna yusallii binnaasi uu dadka dejinayay abuu bakarna wakhtigaa imaam buu ahaa oo dadkuu salaada ka bixinayay fa ajalasaahu abakar bibixdiisa ilaa yasaarihi marka la leeyahay waxaan ka dareemaynaa imaamku inuu nebigu noqonayo abuubakarna midigtiisa ayuu markaa yahay oo abuubakar bidixdiisa nebiga la fadhiisiiyey oo nebiga fadhi buu dadka ku dujinayaa abuubakar iyo ma'muumiintana way taagan yihiin xadiidkii tilmaamay nebiga oo fadhi ku tukaday saxaabadiina gadaashiisay istaag ku tukadeen markuu ka baxayna uu yidhi uu u ishaaray fadhiista imaamku wuxuu sameeya sameeya hadduu fadhi ku tukadana dhammaantiin fadhiista waxay leeyihiin xadiidkan baa lagu nasaqayaa oo imaamku hadduu cilad qabo ama laguhu la'yahay markaana imaam uu yahay asagoo fadhiya ma'muumiintu way istaagayaan waayo gabadii gebagabadii bunaayey abubakar oo dadka gaarsiinayey ee salaada iyo dadkii gadaal ku tukanayeyna istaag bay markaa ku tukanayeen faajlasaahu way fadhiisiyeen labadii nin rasuulka ilaa yasaarihi abuubakar bidixdiisa fa kaana abuubakar wuxuu ahaa yaqtadi mid ku dayda bisalaati rasuuliillaahi rasuulka ilaahay salaadiisuu ku dayanayay sala allahu calayhi wasalam wannaasu dadkuna yaqtaduuna waxay ku dayanahayeen biabi bakarin abi salaadiisa yusmicuhum xaalo uu maqalsiinayay abuubakar dadka attakbiira takbiirti bacdamaa nebiga xanuunsan yahay karina karin inuu codka kor u qaado booskii mikrofanka ayuu abuubakar u gelayay markaasuu qaylinaya abubakar wuxuu maqalsiinaa dadka takbiirta nebiga sala allahu calayh wasalam wannaasu dadkuna yaqtaduuna ay ku dayanayeen biabi bakarin abi bakar yusmicuhum asagoo maqalsiinayay attakbiira takbiirtii tasadduquhu bimaa ladayhi sadaqaysashadiisa nebiga uu sadaqaystay wixii uu haystay macnaha waa wixii agtiisa yiilay wa yowma alaxad maalin axadaad actaqa wuxuu xoreeyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam khilmaanahu addoomadiisii wixii adoon ee uu lahaa ayuu nebigu xoreeyey watasadaqa wuxuuna sadaqaystay bisabcati danaaniira toddoba danaaniir kaanat cindahu agtiisa tiilay toddoba shilin oo uu haystay ayuu rasuulku u hibeeyey ama uu siiyey lilmuslimiina muslimiintana silaaxahu hubkiisii hubkiisii uu ku dagaalgeli jirayna muslimiintuu u hibeeyey ama uu siiyey wa jaa'a alleylu habeenkiibaa la gaaray wa jaa'a waxaa yimid alleylu habeenkii fa arsalat way dirtay caaishatu caaisha radia allaahu canha bimisbaaxihaa faynuusteeda faynuustetay rasuulkuna wuu jiran yahay sakaraad ayuu marayaa gurigiisiibaa mugdi noqday saa darteed baa wajaa'a alleylu habeenkiibaa yimid fa arsalat waxay u dirtay caaisho radia allaahu canha bimisbaaxiha faynuusteeda ilaa imra'ati naag deriska ayay tiri aqatirii lagu dhibciya lanaa annaga fii misbaaxina faynuusteena min cakatiki cakidkadaada assamma subaga nooga soo dhibciya faynuusta gaas noogu soo shuba macnaheedu waa sida faynuusta noo soo gaaseeya oo gaas noogu soo shuba bahalka lagu magacaabo cakatik cakati cakataka cakadka waa weelka subaga iyo mtaqaanaa gaaska iyo waxyaabaha lagu shubto weelka yariiskee fandaysha ah ee idinkugu jira subaga iyo waxyaabaha lamidka ah fii noogu soo dhibciya oo gaas nooga soo dhiga si aan markaa u shidano sasi markaa caaisha ula jeeda wa kaanad waxay ahayd diracuhu camburgureedkiisa waa nebiga diriciise marhunatan mid rahan u yaaloo rahan loogu haysto cinda yahuudiyin min yahuudiya agtiisa bialaaiina saacan soddon suus oo min ashaciiri hawad markaa ah shaciirtu waa bahar sareenka u eg amase mataqaanaa qamadi ah ayaa loogu haystay alaaiina saacan waa soddon koombo ama soddon suusoo shaciir ah oo wax uu ku bixiyo inta uu waayey midiga intuu amah ka soo qaatay nin yahuudi ah la yidhi rahan isii camburbireedkiisiina meesha ayuu markaa rasuulku yaalay aakhiri yowmihi maalintiisii ugu dambaysay fi dunyaa adduunka walamaa goortii asbaxa uu waabariistay nebiga yowma alifnayni maalintii isniinaa kaana waxayna ahayd maalin oo nowbati caaisha caaisha tookadeedii ay tahay inkastoo dumarku ay u fasaxeen inuu isaga xanuunsado ayaguna ay ku soo booqdaan guriga caaisho haddana haddii tirsiimo la tiriyo oo la yidhaahdo habeenka haddii la yareejin lahaa yaa tookada iska lahaan lahaa maalintii caaisha iyo tookadeedii ay markaa ku beegnayd wa qaama abuubakar abuubakarna uu istaagay yusallii suu u dujiya binnaasi dadka si uu markaa dadka salaada uga bixiyo waa salaata alfajri salaadii subxeede kashafa wuxuu wareejiyey ama uu fayday rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam sitra xujrati caaisha caaisha qowladeedii asturkii iyo qolqolkii saarnaa yuuse u wareejiyey ilan masaajidka iyo gurigu isku dheganaayeen fa nadara wuu fiiriyey ilayhim saxaabadii xaggooda uma tabasama kadibna wuu dhoola cadeeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam uma intaa kadibna tabasama wuu dhoola cadeeyey yadxaku asagoo markaa qoslahaya rasuulku intuu dhoola cadeeyey ayuu haddana markaa qoslay sababtu waxay tahay wuxuu aad ugu farxay xataa haddii hadda uu ka tago ee uu faaruqo inay yihiin dad ismaamuli kara inay yihiin dad diintii wadi kara inay yihiin dad salaadda iska bixin karee kala dambeeya tiuu markaa arkay fa nadara waa fiiriyey ilayhim xaggooda humma intaa kadibna tabasama waa beelo cadeeyey yadxaku asagoo qoslahaya fa nakasa wuu u soo gurtay abuubakarna calaa gadaal gadaal caqiidooyinkiisii cirdihiisa ayuu u soo laabtay fanakasa waa soo noqday abuubakar calaa caqiidayhi caqiidooyinkiisa macnaha cirdihiisa gadaalgadaal buu u soo noqday waaye wadanna wuxuu u maleeyey abuubakar annahu rasuulku yuriidu inuu doonayo an yakhruja inuu u soo baxo ila salaati salaada rasuulku inuu salaada inuu soo aado uu rabo saasuu markaa u maleeyey wahama lmuslimiina muslimiintii waxay u dhowaadeen oo ay hamiyeen an yaftatinuu inay ka fidmeedaan fii salaatihim salaadooda faraxan birasuuli illaahi farxad ay ku faraxsan yihiin rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam aad bay ugu farxeen in badan buu abuubakar dejinayay waxay isdhaheen wuu soo caafimaaday nebiga wixii ka dambeeya salaada na dejin doona taasaa waxay sigtayba inay salaada dhexdeeda ee dhexdeedii ku fidnoodaan faraxan birasuuliillaahi nebiga farxad ay ku faraxsan yihiin darteed sala allahu calayhi wasalam fa ashaara wuxuu u ishaaray ilayhim xaggooda biyadihi gacantiisa uu ugu ishaaray an atimuu inay dhammaystaan salaatikum salaadiina salaadiina iska wata ayuu u ishaaray uma kabacdi dakhala wuxuu galay alxijarata qowladii waarkhaa wuxuu raariciyey uu sii daayey asitra daahi qolqolkii marka hore uu kor u haayey iyo madaxiisii uu bannaanka u bixiya intuu ka sugdaayey satrigii iyo asturkii iyo daahii daaqadda wa fii hada alyowm maalintaa gudaheeda ow amase fii hada alusbuuci usbuuca gudihiisa dacaa wuxuu u wacay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam faadimata faadimo oo gabadhiisa ahayd fasaarahaa wuu ku sirriyaystay bishayin waxbuu ku sirriyaystay intuu afka dhegteeda u dhoweeyey ayuu wax si tartiib ah uu ku siriyaystuu u sheegay fabakad faadimana waa oysay uma intaa kadib saaraha wuxuu ku bishay in shay kale fadaxikad haddana way qusushay wasa'alathaa waxaa weydiisay caaishata can daalika arrinta waxa marna ay u oysay marna ay ku qusushay ee uu nebiga u sheegay faadimaa ii sheeg caaisha tiri fakatamad way ka qarisay faadima oyna sheegin caaisho xataa intii twafiya la oofsaday rasuulu ullaahi sal allahu calayhi wasalam ilaa nebigii la oobsaday fa akhbarathaa markaasay sheegtay annahu qaala inuu rasuulku ku yidhi lahaa faadimo fi luulaa markii hore innahu yamuutu isagoo inuu ku dhimanayo fii maradihi xanuunkiisa haadaa ee kaa a xanuunkaa markaa haayey rasuulku inuu ku dhimanayo ayuu ku siriyaystuu u sheegay fabakad markaasay markaasii ay sii faadima wa qaala laha wuxuu ku yidhi haddana fi haaniyati markii labaad innahaa ayadu waa faadimee awalu ahlihi ehelkiisa waa midda ugu horeysa yabtac fadaxikad way qosashay marka qofka ugu horeeye u hor dhiman doona ehelkiisa inay ayadu tahay lix bil bay ka dambaysay taariikhdu tilmaantaa oo dhaqso u heli doontaa aabbaheed waa rasuulke wuxuu kale u bishaareeyey aydan sidoo kale annahaa ayadu sayidatu nisaa'i alcaalamiin caalamka oo dhan dumarkooda sayidadooda inay markaa tahay caalamka dumarka ku nool riwaayaadaha qaarkood dumarka ahlujannaha inay sayidad u tahay waracad waxay aragtay faahimo maa wixii birasuulillaahi rasuulka alla ku sugan oo min shiddati alkarbi kurbada xanuunkeeda ah kurbada dharan ee nebiga saaran tiibay markii dambe aragtay fa qaalat waxay tiri caaisho waa akarba abaah aabbahayaa la korbeeyey waa karba abaah alla aabbahay la korbeeyayo faqaala wuxuu yidhi laysa calaa abiiki aabbahaa korkiisa ma ahaanin karbun bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya maanta wixii ka dambeeya aabbahaa korkiisa kurba ma aha wadacaa wuxuu u yeeray nebiga alxasana waalxusein faqabalahumaa waa wada dulkaday waa shushumiyey wadacaa wuxuu u yeeray aswaajahu xaasiskiisii fawacadahunna waa uu cadiyey wadakarahunna waana xusuusiyey waanluu xusuusiyey watafiqa wuxuu guda galay alwajacu xanuunku yashtadu inuu ku darnaanayo ku adkaanayo wayasiidu uuna ku kordhaayo xinaya kuna adkaanaya wantaqada waxaa ku soo kacday nebiga assumu suntii aladii akalahu uu ka cunay bikhaybar khaybar suntuu ka cunay markaanu maraynay qhaswadii khaybar waanu tilmaanay yuhuudda cadaayanimada ay u qabeen nebiga sidaa darteed ayaa naag naagaheeda ka mid ah intay riggay raacday ay tiri maxamed xubintay jecel yahay garabka markii la yidhina suntay xoog uga badisay xoog bay u sumaysay macnaha suntii xoog markaa ugu badisay waa cadaabanimo ay u qabto iyo nacayb ay u qabaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wara'at wantaqada assumu aladii akalahu bikhaybar waxaa soo laba kaclaysay oo ku soo kacday nebiga suntii khaybar uu ka cunay faakhada wayaxusu inuu dareemayo bishiddati alamihi xanuunkiisa darnaanteeda sultaa uu cunay xanuunkeeda inuu ku soo kacay wa kaana wuxuu ahaa nebiga qad taraxa mid ka tuuray khamiisatan khamiisad ama go' lahu asaga uu lahaa calaa wejhi wejigiisa mid ku tuuray saasuu ugu daboolay go' uu watay wejigiisa fa idaa qtamna marka uu ku caburmana kashafahaa wuu ka qaadayey can wajhihi wejigiisuu ka feydahayey faqaala wuxuu yidhi waxaal huwa asagoo kadalika arrintaa ku sugan lacnatullaahi lacnadda ilaahay ha ahaato cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara korkooda bucdi naxariista alla laga fogaado ha ahaato ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura anbiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtoodii bay masaajida masaajida ka dhigeen yuxadiru waa digayaa nebiga maa sanacuu wixii ay sameeyeen ayuu dadka uga digayaa laa yabqayanna yaysan ku harin baaqi yaysan ku noqonin diinaan laba diinood biardi alcarabi carab dhulkeeda wa kaana haada midkani wuxuu ahaa min aakhiri maa shaygii ugu dembeeyey oo takallama nebiga uu ku hadlay wa awsaa bihi ee uu dardaarmay annaasu dadka wa karara wuxuu ku soo celceliyey miraaran dhowr jeer asalaat wamaa malakat aymaanukum salaad salaad salaad iyo waxay midigyaalkiinu hanatay macnaha xifdiya ilaaliya salaada iyo waxay midigyaalkiinu hanatay alixtidaaru ixtidaarkii iyo walmowtu dhimashadii ixtidaarkii ku xaadiray sakaraadka nebiga iyo walmowtu geeridii waaye wabada'a waxaa bilowday alixtidaaru ixtidaarkii faasnadathu waxay ku tiirisay caaishatu radia allaahu canha ilaa sadrihaa sadrigeeda ilaa sadrihaa sadrigeeda ayay ku tirisay waa bayna saxrihaa xabadkeeda iyo wa naxrihaa dhuunteeda inta u dhaxaysa meeshaa daloosha iyo xabadka inta u dhaxaysa waa jaa'a waxaa yimid akhuuhaa walaalkeed cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan ibni abi bakar wa caysha walaalkeeda bisiwaakin ayuu la yimid caday oo min jariidatin laan ka ah radabatin oo qoyan calan caday oo laan qoyan uu ka soo goostay uu ka ahaaday ayuu wataa fa akhada wuxuu guda galay rasuulullaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam yanduru inuu dayayo ama uu eegayo ila asiwaaki cadaygai xaggiisa fafahimad way garatay caaisha annahu yuriiduhu inuu doonayo waxay fahamtay caaisha rasuulku inuu cadayga doonaayo fasa'alathu way weydiisay oo waxay tidhi makaaga soo qaadaa fa ashaara waa ishaaray nebiga bira'sihi madaxiisa amnacan haa haa caadi ayuu dhihi waayey oo madaxiisa ayuu nebiga u ishaaray haa sidii qof haa dhahaya madaxuu saa ugu ruxay faakhadatu way u soo qaaday wa wamadaqathu way way u calaalisay layantu ay u jilcisay waana u tiitayoo marka way u dhaqday fastaaka bihi wuu ku cadayday rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ka axsana maa shaykan ka fiican oo kaana uu ahaan jiray yastaaku mid u cabayda sida uu markaa ka hor u cabayan jiray si ka fiican ka axsana maa kaana yastaaku sidii uu u cabayan jiray si ka fiican wa bayna yadayhi nebiga hortiisa waxaa yaalay rakwatun galaas ama weel fiihaa uu ku dhex jiro mii'an biyo raqwo iyo galaas ama koonbo biyo ay ku jiraan ayaa nebiga ag yiilay fa jacala wuxuu guda galay yudkhilu inuu geliyo yad ee inuu geliyo fi lmaa'i biyaha wayamsaxu uuna ku masaxo biyo biyihii wajhahu wejigiisa wayaquul asagoo oranaya laa ilaaha ila allah ilaahay mooyee alla kale oo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro ina lilmowti meydku sakaraatun sakaraad buu wataa meydka sakaraad ayuu leeyahay uma rafaca kor buu u qaaday nebiga yadayhi gacmihiisa aw amase isbacahu fartiisa wa waxaa taagmay basarahu araggiisii naxwa saqaf dhanka saanqaabka ila mayeeriga wataxarakat waxaa dhaqdhaqaaqay shafataahu bushimooyinkiisa ama faruurihiisii ayaa dhaqdhaqaaqay fa asqad way dhig raaricisay ilayhi rasuulka xaggiisa caaisho hadalkaa yar ee faruuraha ku dhaqdhaqaaqay rabtaa inay xifdisay maqasho fa samicatu waxay maqashay yaquulu asagoo odhanaya maca aladiina ancama allah ilaahow ijeeh oo iwaafajih kuwii nicigooda ancama allaahu ilaahay uu u nimceeyey calayhim korkooda oo min alnebiyiina nebiyaashii ahaa waasidiiqiin sidiiqiintii ahaa waashuhadaa shuhadadii ah wasaalixiin saalixiintii ahaa allaahuma kfir lii ilaahow ii dembi dhaaf waarxamnii ii naxariiso wa alxiqnii iwaafaji oo i haleelsii birafiiqi alaclaa rafiiqaa sare allaahumma arafiiqa alaclaa ilaahu rafiiqa sare igey wa karara wuu ku celceliya nebiga alkalimata alakhiira kaafan saddex mar wafaadat waxaa baxday ruuxuhu ruuxdiisii wanaalat waxaa iilatay yadahu gacantiisa walaxiqa wuxuu haleelay nebiga birafiiqi alaclaa rafiiqii sare wadaalika taana yowma alinayn maalin isniin ahayd ahayd ahaaniya cashar laba-iyo tobanna laga joogo min shahri rabiic alwal bisha rabiic alawal ama rabiic aluula waa bisha mawlidka u naqaano sannadii kow iyo tobanaad ee hijrada xiina wakhtigii ishtadda ay soo kululaatay amay soo adkaatay soo xoogaysatay adduxaa barqadii waqad tamna waxaa u buuxsamay lahu rasuulka wasitiina sana saddex iyo lixdan sano yaa kaamil u noqotay fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun faina lilaahi waina ilayhi raajicuun faina lilaahi waina ilayhi raajicuun fainaa anagu lilaahi ilaahay waan u sugnaanay waina anaguna ilayhi ila allaahi alla xaggiisaa raajicuuna u noqonaynaa waayo musiibo ka xoog badan kana culus oo muslimiinta soo martay ma jirto mana soo mari doonto geerida nabiga sala allahu calayhi wasalam xiiratu saxaaba iyo wa mowqif abuubakar baanu gelaynaa saxaabadaa aad u wareertay madaxay isla dhaceen waxay sameeyaan ma garanayaan madiina la madoobaatay dhulka mugdi la noqday mashaakil fara badan bay arkeen xil ku dhacday saxaabadii iyo mowqifkiishaha inoo joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam